بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد واعلم بأن الفعل ضربان مجرد مزيد فيه هكذا اشتهر فأول عندهم قسمان رباعي ثلاثي فثاني بفعل أو فعل أو فعلا وأول قد انفرد بفعللا وثابت, وثابت لفعل المضموم عينا بضم وسطه المعلوم وغاabir halkaa muu yihi وغاabir لفعل المضموم عayنا بضم وسطه المعلوم مضارع لفعل المكسور عayنا بفتح وسطه المشهور وجهان في تحسبته التحر بئيس وجهان في تحسبته التحر بئي وجهان في تحسبته التحر halkaa maxaa ka maqan tancin baa ka maqan jazaakum اllah wajhaani fi taxsiibtahi tarxitacin baisya isyabistali kada tafir tancin baa ka maqan soo maaha wajhaani fi taxsiibtahi tancim taxir baisya isyabistali kada tagir تلغ بيقتحم وفي مم ومن شذ انكسار مع وفق ورم وثيق ورث ورك ورق وري وكذا ولي وجد وقه وكم وعق أي عجلي مضاعف له كشل شللا وصب لجبر مل مللا بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu ka bilaabaynaa dabcaduhu way kala duwan yihiine bogga koob iyo tobnaad dabcadda bila raqamka ah ee abyaadu ayna tarqiimka sidanin bogga koob iyo tobnaad ta tarqiimka sidatana waa bogga tobnaad ayaynu ka bilaabaynaa hadaba markaynu culimo aynu halkaa ka bilaabayno waana beydka toddobaad gabayada beydka toddobaad baynu ka bilaabaynaa waxaynu arki doonaa biidni illaahi tacaalaa ficilka maadigiisa ayuu inooga bilaabi oo mudaarica iyo amarka dib buu u dhigay wuxuu yidhi waclam waxaad u cilmi yeelataa ama ad ogaataa bianna alficla ficilku darbaani laba qaybood inuu yahay ficilka gebigiisu waa laba qaybood buu yidhi mujaradun waa mid mujarada oo la qaawiyey masiidun fiihi wa masiidun fiihi iyo mid masiidu fiihi oo ziyaado lagu daray haakadaa kanoo kale ayuuna ishtihara ku caanbaxay ama uu ku shuhuroobayba sheekhu wuxuu ka bilaabay waclam ereyga iclam ah masaa'ilka adag ee laysku baraarujinayo ayaa laga bilaabaa iclam waclam waxaad ogaataa xataa sheekhu waclamuu ma odhan waclam qof kasta gaarkiisu ula hadlaya haddii waclamuu la odhan lahaayo waawiljamaacadaa la keeni lahaa waxaa la moodi lahaa cilmiga in jamac laynooga rabo hadduu mid inaga midihii barto inaan inta kale looga baahnayn sidii fardulkifaayahoo kale ayaa la moodi lahaa waclamuu haddii laynu odhan lahaa waxaa hadda lagu leey waclam war adigu gaarkaaga u baro adiguna gaarkaaga u baro qof kastouba keli keli u barta waclam waxaad u cilmi yeelataa waxaa la yidhi masaa'ilka iclam laga bilaabaa waa masaailka ardayda ku yara adag ee u baahan inay ardaydu u dhug yeeshaan ajrumigu baabulaa buu ka bilaabay iclam somaasasamayn iclam ana laa buu yidhi o waxa la yidhi baabulaadu naxwaha way ka yar adag tahay baabka laa naxwaha wuu ka adagay ilan iclam buu ka bilaabay haddaba sheekeenu waclam buu yidhi war waxaad ogaataa biana alficla ficilku haddaba ashaa hadda halkaa inooga muuqata ee sheekhu biana alficla uu leeyahay waa jinsiyo ama waa cahdi dihniyo weeye cahdiyo welibana cahdigeegu dihni uu yahay biana alficla ficilkii waa ficil laysla garanayo waa ficilka maadi ficilka maadi af carabiga waa darbaani laba qaybood buu yihi darbaani ay nawcaani waa laba nooc ficilka maadi af carabiga labun weeyaan sheekhu kitaabkii wuxuu ka bilaabay ficilada waclam biana alficla muxuu inoo odhan waayey asmaaduba waa noocaa muxuu inoo odhan waayey oo ismiyada uu inooga inoogu bilaabi waayey waclam biana alisma ma odhan waclam biana alficla buu ku yidhi waxaa la ogaaday in baabkan sarfiga ah asal uu u leeyahay ficilku waxa kale oo dhanina marti ay ku yihiin waa marti ma aha rasmi iyo asal ma waclam waxaad ogaataa haddaba biana alficla ficilkii maadi darbaani laba nooc inuu yahay ficilka maadi waa laba noocun tolow laba nooc sheekhu muxuu uleeyahay sawka saddex xaraf noqda sida facala facile facula ama afar xaraf noqda sida akramo oo kale ama shan xaraf noqda sida indalaqa oo kale ama lix xaraf noqda sida istakfaro oo kale waaba afar deraje e ficilku waa hulaasi iyo rubaaci iyo khumaasi iyo sudaasi afar derajuu ficilku marayaaye sheekhu muxuu arbaca u odhan waayey uutalow nawcaani u yidhi wuu saxan yahay inuu nawcaani yidhaah nawcaanidani waxa weeye mujarad iyo maziid mujarad iyo maziid labadaa noocoo qura unbuu ficilku noqonaya ama waa mujarad oo xuruuf siyaadi ihi kuma jirto ama waa maziid oo xuruuf siyaade ah ayuu wataa labadaa midun weeyaan mujarad iyo maziid mid ahaanun weeye wuxuu yidhi waclam waxaad ogaataa bianna alficla ficilkii darbaani laba nooc inuu yahay ogow ficilku waa laba nooc mujaradun mid mujarada oo la qaawiyo oo laga qaawiyo xuruuf wa masiidun fiihi iyo mid masiidu fiihiya oo xuruuf lagu daro labadaa unbuu ficilku noqonaya waa mujarad iyo masiid haddaba culimo mujaradow maxaa tahay maiidowna maxaa tahay labadan magac baa muhiima inaynu barano mujaradku waa maxay maiidkuna waa maxay waxaa jira qolada cilmiga sarfiga a barataa ama culimada sarfigu waxay isku laazimiyeen inay xarafka koobaad fa u yaqaaniin ka labaadna cayn u yaqaaniin ka saddexaadna laam u yaqaaniin maxaynu nidhi xarafka koobaad waa maxay fa wey xarafka labaadna waa maxay cayn xarafka saddexaadna waa maxay laam saddexdaa arimood baa laisla ogyahay xarafkii koobaad fa bay yidhaahdeen labaadna cayn bay yidhahdeen saddexaadna laan bay yidhahdeen haddii xaraf afraad soo baxo oo xaraf afraadoo asal a la helo laamuunbay isna odhanayaan oo ni maxay fada laba uga dhigi waayeen talow ama caynka maxay laba uga dhigi waayeen laamkiibay laba ka dhigeen hadduu afar derajadu ay noqoto waa cilmi lala yaabo waxa laamka uun loo celceliyo laamka laba looga dhigay waxaa la yidhi shayga dheeraadka ihi asalba xagga dambaa lagu tuuraa imika maalan haddii wax loo haddii imika aynu wax isku qaqabsano afar nin haddii ay wax isku layidhaha la tartiibiyo yaa u horeynaya afartii nin anaa u horeynaya anaa u horeynaya anaa u horeyna haddi afartaas yidhaahdin afartii inagoo gartooda ku jirna hadduu nin kalena yidhaahdo ana waan ku jiraa mar dambe oo afartoodii la dhameeyey ma kow baa laga dhigi ma labaa laga dhigi ma saddex baa laga dhigi ma afar ma u dambeeyaa laga dhigi kaa marka u dambeeya soo galee bacda tartiib yimid maxaa maxaa ugu mudan waa ka u dambeeya sow maaha adigaba hadday qodixi ku muddo dee madaxa inta badan kaama muddo lugtun bay kaa muddaa xagga u dambaysunba waxaa la yidhi alcilal waxyaabaha cilalka ah iyo waxa lamidka iba waxay ku macaan yihiin in xagga dambe lagu tuuro dee laamkani bacda tartiib buu yimide xarafka ugu dambeeyun hala celceliyo xarafka ugu dambeeyun baa laba laga dhigaya laamka ahaa fada la celcelin maayo laba faood ma jiraan caynka la celcelin maayo laba cayn ma jiraan laakiin laamkunbaa la celcelinaya laba laam laga dhigaya waad ila socotaa baan u malayn hadduu ereygu saddex xaraf yahay xarafka koobaad waa maxay bay yidhahdeen waa fa xarafka labaadna cayn xarafka saddexaadna oo kay laam akele haddaba yaa faah bal akele fa'deeda yaa itusaya sheekh cumar haye akele fa'deeda itus hamsaha haye caynkaygana itus laamkaygana itus laamka maasha allah waa akela sidaasay culima u shaqayni xarafka koobaad waa fa ka labaadna waa cayn ka u dambeeyaana waa laam so sidaa ma aha haddaba culima waxaa jira mararka qaar intaa haddayla socda horeyna kitaabkeennii horena waan ku soo marnay waxaan doonayaa ardayga ila waa muraajaca cashirkan iyo cashirkii hore waxaa lagaa rabaa xarafka koobaad mararka qaar ayaan lagaba dhigaynin fa oo saaid buu noqon xarafka koobaad saaid buu noqon xarafka koobaad saaid inuu noqdo ayaa dhici karta mararka qaar kolkaa fadiyey u guuri hadduu ka koobaad zaaid yahay fadi ka bay u guuri caynkiina ka imisaad buu guuri ka saddexaad laamkiina ka imisaad buu guuri ka afraad waxaa laga yaabaa afar xaraf laakiin xaraf baa saa'ida xarafka koobaad hadduu saa'id yahay fadu ka bay noqon halkaa haddaba calaamad baa timid asalka iyo zaa'idka maxaan ku kala garanaa asalka iyo zaa'idka niman maxaan ku kala garanaa inuu xarafkani asal yahay oo fa'an ka dhiganayo iyo inuuna asal ahayn oo saaid noqonayo maxaan ku kala gartaa qaacidaa jirta culimada luqaddu ay caddeeyeen oo ay yidhaahdeen alcarab alaa wa ina alcaraba laa taxkumu biziyaadati xarfin ilaa biwujuudi daliil carabtu ma xukunto inuu xarafkani zaa'id yahay haddaan daliil loo helin wa min aqwa dalaa'ili daliiladana kuwa ugu waaweyn waxaa ka mida suquuduhu fii bacdi tasaariif meelaha qaar inuu xadfoomo haddii marka ereyga la rogrogo aad aragto erey mar la waayayo oo xadfoomaya waa zaaide ogow ereygaasi mar uun hadduu xarafka mmal bal ficilka maadi ka keen mudaaric ka keen amar ka keen mar uun haddaad aragto xaraf xadfoomaya waa zaaid zaaidka sidiisaa loo qaataa ficna lagama dhigo caynna lagama dhigo laamna lagama dhigo sidiisaad u qaadan haddaba yadribu yadribu cabdishakuur yadribu bal hadda xaraf zaaida jira haye ya-da u horeysaa saa'ida oo maxaad ku garatay ya inay saa'id tahayna fa ahayn oo maxay bal laga waayey itus bal maaldigeygun ku dhawaaq yadribu yadribu maaldigeygii ha maaldigeygiiun ku dhawaaq daraba waa ya-dii waa yadribu marka lagu yidhaahdo wasankeega ii sheeg intaadan wasanka ku dhawaaqin sawiro horta fa iyo cayn iyo laam halkay kale yihiin yadribu aawey fadii waa daadka haddaba fa reeban baad ku hadli doontaa ilan daadka u reeban ya hadda yaa aw yadribu caynkii waa rada ra'dani mayna kasrisnayn haddana cayn kasrisan baad ku hadli doontaa yadribu awey laamkii waa ba'da haddana laam godan baad ku hadli doontaa yadribu bal sheekh cumarow yadribu ya-dana sideedaa loo qaadan ila waa saa'ide haye yadribu wasankeega ii sheeg may maadigii wey kaasi iyadoo yadribu ah oo macal ya-daa sidataa ayaan rabaa in wasankii ad ii sheegi kartid my sida hadda ay ku wasan tahay yadani waa saaida sideeda u qaado daadkani waa fade fa ku hadal yaf hawaka yafcalu miyaa tihi ma khalad baa yafcalu caynka haddaan kor dhigo ha khalad yadribu caynkeegii aawey waa yafcil waad saxantay ogaanbaan kuu khaldaya de yafcalu waa khalad yafcalu oo caynka aan fadxiyaa waa khalad yafcilu oo caynka aan kasriyaana waa sax maxaan ku gartay inay caynku kasri sito yafcilu inuu yahay maxaan ku gartay yafcilu caynku inuu kasrisan yahay dee yadribu caynkeegii baadh yadribu caynkeegii me de radu saw kasre ma sidato dee yafcilu waa inaan haddaba eg fadeeda reebo oon caynkeyga kasriyo oon laamkeyga gudo ila waa yadribu yadana sidaa ya ka siman yihin hadda yafcilu iyo yadribu waxaan u malaynayaa inuu wa waadix yahay culima xarafka koobaad hadduu fa yahay faduka labaad bay u guureysaa soo saa ma aha waxaa dhici karta mararka qaar inuu ka labaad saaid noqdo ka labaad baa saaida xarafka koobaad waa fa laakiin kii labaadee cayn noqon lahaabaa saaid noqonaya caynka iyuu guuray markaa ka saddexaad haye bal hadda ardaygaasaan weydiinaya su-aasha magacaanan garanay nin kastoona magaca haynin ardaygaa nacam maxamed ba ya haye daahiro waxaad samaysaa bal bal magacaagaa daahira wasankiisa ii sheeg daahir ilan xarafka labaadoo saaidaan raadinaynay daahir haye daahir eeg awey daahir fadii me daahir fada markaan soo qaata waa dada awey daahir caynkii hada eeg hadda alifkii wuu ka booday ma arkaysi waayo alifkani waa saaid waxaa lagu ogaaday alifkani inuu saaid yahay maxaad ku ogaatay daahirow ficil maaldibal ka dhig faculo ayuu noqonayaa ficil maaldibal daahir ka dhig dahura dahura haddaan idha alifkii me haddii ereyga maruun uu xadfoomo ligayri cilatin tasriifiyana uu u xadfoomo waa saa'ide ogow aahirun wasankiisii waa faahee faacilun waa saas wey aahir waa faacilun waxaa dhici kara in xarafka koobaad fa uu yahay ka labaadna cayn uu yahay laakiin ka saddexaad saa'id inuu noqdo laamki xagguu u guuri ka saddexaad hadduu saa'id noqdo ka afraad buu laamkii u guurayaa oo xarafkii afraad baa laam noqon محمد يا صاaحب البطانة البيضاء نaعم محمد waxaad samaysaa محamedow way la socotaa sow maaha bal hadda khabiir ii sheeg xarafka saa'ida ku jira khabiire khabiir eeg khabiir waa ya-da waa ka saddexaad baa saa'ida waayo khadani waa fa ba'duna waa cayn ya-du waa zaa'id ra'da u dambaysaa laama khabiir wasankiisa ku dhawaaq haddaba waa faciil wey khabiir waa faciil wax mushkilada uu leeyahay haba yaraatee ma jirto waxaynu ognahay culima xarafka koobaad waa maxay bay yidhahdeen suraaftu xarafka labaadna waa maxay bay yidhahdeen xarafka saddexaadna waa maxay bay yidhahdeen lam haddaba markaan daraba idhaahdo wasankeegii waa maxay bay yidhahdeen daraba daraba wasankeegii waa maxay bay yidhahdeen daraba daraba waa calaa wasni ha daraba waa facala bay leeyihiin daraba facala daraba waa facala daraba facala ayay noqonaysaa waxaynu u baahannahay haddaba culima daraba markaan facalo ka dhigo bal calima ii sheega wasanka calima ay leedahay calima calima wasanka ay leedahay muxuu noqon calima waa wasankee calima waa facila calima waa facila waynu arkaynaa calima inay ficilo tahay karuma waa wasankee karuma karuma markaynu soo qaadanno karuma wasankeegu muxuu noqonayaa karuma waa facula in qofna imika intaas kuma adkaan u umalaynaya karuma waa facula bal hadaba bedrun ii sheega wasankiisa bedrun bedrun bedrun wasankiisu waa maxay waa faclun bedrun waa faclun haye ya salmaan weyn salmaan naam ilmun ii sheeg wasankiisa cilmun ficlun ibilin ii sheeg sheekh xuseen ibilin ibilin maxaa tidhi hamse an masaahid baad ka dhigtay xaaji ibilin ha waa ficilin ibilin waa ficilin rasun rasun maxaynu nidhahnaa rasun wasankiisa rasun waa faclun rasun waa faclun rasun waa faclun rasun waa faclun waxaynu u baahannahay rasun haddaba markaynu faclun ka dhigno rasun markaynu faclun ka dhigno wasankii wuu inoo caddaaday bal haddaba intaa waa xuruuftii asalka ahayd iyo xuruuftii saa'idka ahayd sida loo kala garanayo ayaynu culima halkaa kaga baxnay xuruufta asalka ah iyo xuruufta saa'idka ah ayaynu halkaa kaga baxnay waxaan hadaba ognahay ficiladii waa mid ziyaado wata iyo mid mujarada oo bilaa ziyaado ah labadaa unbay ficiladu inoo noqon maxaynu nidhi ficiladii waa mid ziyaado wata oo masiid la odhanayo iyo midan ziyaado wadan oo mujarad la odhanayo oo mujaradah maziid iyo mujarad labadaasunbay ficiladii culima inoo yihiin halkaa hal su-aala ayaan isweydiinaynaa oo odhanaysa warniyahow darabo waa facala bay yidhaahdeen ilain xarafka koobaad fa bay ka dhigeen ka labaadna caynka saddexaadna laam bal hadday ka waran ay ka koobaad ka dhigi lahaayeen kha fa bay doorteen hadday ka koobaad kha ka dhigi lahaayeen ka labaadna ay ra ka dhigi lahaayeen ka saddexaadna ay jiim ka dhigi lahaayeen ka warrama daraba maxaynu dhan lahayn eg koobaad hadday kha ka dhigi lahaayeen labaadna ay ra ka dhigi lahaayeen saddexaadna ay jiim ka dhigi lahaayeen daraba wasankeegu muxuu noqon lahaa daraba muxuu wasankeegu noqon lahaa kharaja karuma muxuu wasanku noqon lahaa kharuja calime muxuu wasanku noqon lahaa kharija ibilin muxuu wasanku noqon lahaa khirijin khirijin eeg hadda mala socotaa hadda talow maxaa kelifay oo xarafka koobaad ay ay uga dhigeen fa oo sideed iyo labaatankii xaraf ee kale toddobiiyo labaatankii xaraf ee kale maxay ku diideen koobaad maxaa faun keenay labaad maxaa caynun keenay saddexaad maxaa laamun keenay ma is su-aasha culima waxaa keenay in koobaad faun laga dhigo labaadna caynun laga dhigo saddexaadna laamun laga dhigo si ficli u dee facala ay usoo baxdo waxaa la yidhi wax kastoo la qabtaaba waa facala haddaad iminka wax cunto maadan wax samaynin facala wuu sameeyey weeye haddaad wax cabtana maadan wax samaynin haddaad carartana maadan wax samaynin haddaad seexatana maadan wax samaynin facala way macno ballaadhan tahay laakiin haddii kharajo la qaadan lahaa dee bixid bay noqon oo ka wax miyuu baxay may ma bixin dee kolka eeg ogaan baa iyo cayn iyo laam loo qaadanaya waa macnihii kii ugu shaamilsanaa ujeeddo kalena way ku jirtaayo waxaa jira ujeeddada kale ku jirtaana waxay tahay wa makhaarijtu waa saddex markaynu ka tagno dee shantan markaan saddexdan rasmigaa soo qaadano xalqiga iyo lisaanka iyo shafatooyinka markaan soo qaadano saddexdii maaa makhaarijulxuruuf ay ka soo bixi jireen xuruufta makhaarijeedu ay ahayd saddexdiiba makhraj kaste hal xaraf baa laga soo qaatay fadu yay ka joogtaa wixii debnaha ka bixi jiray faca caynkuyuu ka joogaa wixii xalqiga ka bixi jiray facala laamkuyuu ka joogaa wixii lisaanka carabka ka bixi jiray kolkaa makhaarijii baa loo qaybiyey xaggan kale markaynu eegno oo waxaad arkaysaa wax fa ka baxa iyo wax cayn ka baxa wax ka baxa debnaha iyo wax ka baxa maxaanku idhahdaa hunguriga iyo wax ka baxa carabka ayaa laga dhigay si caadiya ayaynu halkaana u arkaynaa kolkaa in halkana tartiibka ay gesuraaftu samaynayaan saniicii loogu talagalay bay wax u socdaan culimo wax siyaadoah iyo wax macno la-aana oo culimadaa sarfigu ay sameeyeen ilaa hadda ma hayno waclam waxaad ogaataa biana alficla ficilku darbaani laba qaybood inuu yahay ficilku waa laba qaybood mujaradun midi waa mid mujarado waa la qaawiyo ziyaada laga qaawiyey maziidun fiihi wow baa halkaa ka maqan wamaziidun fiihi iyo mid la ziyaadiyey oo xuruuf ziyaadi ihi ay ku jirto haakadaa sidaasuu ishtihara ku caanbaxay la ogaaday af carabiga marka la baanay ficil hal xaraf ihi ma jiro oo waxba ayna ka xadfanayn ficil laba xaraf ihina ma jiro oo waxba ayna ka xadfanayn hadda iyo qul iyo hays odhanin waxbaa ka xadfanay ficilka waxaa ugu yar saddex xaraf ficilka maxaa ugu yar saddex xaraf inta ugu badan baa la yidhi ha la baadho waxaa la ogaaday ficilka ugu badanina inay inta ugu badanina inuu lix xaraf noqdo ficilka maxaa ugu yar saddex xaraf maxaana ugu badan lix xaraf af carabiga ma jira ficil toddoba xarafa hadduu ninku weydiiyo ficilkaa ii macnee uu ku yidhaah ficilkuna uu toddoba xaraf yahay afcarabiba maaha dhe si basiida ugu jawaab ila qaacidu khila afcarabiba maaha wax toddoba xarafi oo waa ficil laleeyahay hadda ismiga wuu noqdaa haddii ficil lagu leey waxba kama xadfanoo laba xaraf aad aragto ama hal xarafa afcarabiba ma waa war cusub ficilku saddex baa ugu yar lixna way ugu badan tahay inta ka dhexlana wuu noqdaa haddaba waxaa dhici karta ficilku inuu saddex xaraf yahay waxaa dhici karta inuu afar xaraf yahay waxaa dhici karta inuu shan xaraf yahay waxaa dhici karta inuu lix xaraf yahay hadduu saddex noqdo waa daraba hadduu afar noqdona waa daxraja haddii uu shan noqdona waa indalaqa haddii uu lix yahayna waa istakfara afartaa darajuu ficilku maraa afartaa marka loo bandhigo siyaadada iyo masiidka mujaradka eh, iyo haddii loo bandhigo masiidnimada labuun bay uqaybsami waxaa la ogaaday waxa hulaasigiihi isagu waa mujaradun wax kalaba ma noqdo hulaasigu weligii mulaaigu waa mujaradun ulaai mujarad buu inoo noqday waxa lixda xaraf ah ama shanta xarafihina weligoodba waa maziidun lix xaraf iyo shan xaraf weligoodba waa maxay weligoodba iyaguna waa maziidun yaa soo hadhay rubaaci baa soo hadhay rubaacigaa waa la wada leeyahay rubaacigaa qaar kamidihina mujarad bay noqonayaan qaar kamidihina maziid bay noqonayaan rubaacigaa waa la wada leeyahi o ulaaigu isagu mmidba mise waa mujarad weligii waa mujarad khumaasiga iyo sudaasiguna waa maay weligoodba weligoodba waa maziid rubaaciguna waa maxay haddaba waa u qaybsamaayo muxuu noqonayaa qaybina mujarad qaybina maziid waclam waxaad ogaataa biana alficla ficilkii darbaani laba qaybood inuu yahay mujaradun waa mujarad waad iska garanaysaa waa ulaaiga oo dhan iyo qayb rubaaciga ah maiidun fiihi wa maiidun fiihi iyo mid la ziyaadinayo waa khumaasi iyo sudaasi oo dhan iyo qayb rubaaciga ah haakadaa saasuu ishtahara ku caan baxay ficilkii sidaa ayuu ku shuhroobey faawalunka hore waa kee haddaba talow kaa hore faawalunka hore talow culimo waa kee kaa hore waa mujaradka cindahum culimada luqadda ama culimada sarfiga agtooda faawalunka hore cindahum culimada sarfiga agtooda qismaani waa laba qaybood ficilku haddii uu yahay mujarad culimada sarfigu siday sheegeen labu u qaybsami rubaaciyun mid rubaacioo afar xarafa ah. hulaasiyun wa hulaasiyun iyo mid hulaasi saddex xarafa ah. ficilkii muxuu u qaybsamay mujarad hadduu yahay mujarad hadduu yahay muxuu u qaybsamay laba rubaaci iyo hulaasi haddaba mujaradow maxaa tahay ereygan mujaradihi waa ismi mafcuul oo jarada ka yimid calama yucalimu ismiga mafcuul mucalam baa la jiray jarada yujaridu ismiga mafcuul mujaradun baa la ismiga faacilna mujaridun baa la odhan waa ismi mafcuul waxaa loo yaqaanaana maa kaanat xuruufuhu kuluhaa usuulun maa kaanat xuruufuhu kuluhaa usuulan xuruuftiisa oo dhan baa wada usuula ah baa la yihi usuulan xuruuftiisa oo dhan baa wada usuula xabad ziyaadiihi kuma jirto waa mujaradka waana laba qaybood rubaaciyu rubaacigii waa hal wasan oo qura ulaaiguna saddex wasan buu noqonaya isagaa sheegaya fa awalunka hore mujaradkiihi cindahum culimada luqada agtooda qismaani waa laba qaybood rubaaciyun mid rubaaciyo afar xarafa sida daxrajo oo kale daxraja wuu rogrogey daxraja wuu rogrogey ama zalzala wuu gilgilay ama waswasa wuu waswaasiyey faawalunka hore cindahum agtooda qismaani waa laba qaybood rubaaciyun rubaaci weeyi mid afar xarafa ulaaiyun waawlcadaf baa ka xadfan gabayga dartii ulaaiyun wa ulaaiyun iyo ulaai hadda wowga lama akriyayo xilliga gabayga marka macnaha unbaa lagu darsanaya ulaaiyun wa ulaaiyu iyo mid ulaai saddex xarafa rubaaci iyo ulaai buu inoo noqday faani aanigu aanigu waa kee adaba culimo ka labaad waa kama rubaaciga mise waa ulaaثiga faaniika aaniga ee labaad waa ulaaiga e bifacala ayuu ku sugnaaday facala tusaale waa wadaca wadaca wuu dhigayba wey wadaca wuu dhigay o facila ayuu ku sugnaaday facila wadica baad odhan wadica wuu khasaaray wadica wuu khasaaray o facula facula ayuu ku sugnaaday waduca wuu liitaa baad odhan waduca wadaca maxaan ku wadica maxaan ku macnaynaa markaan ficilo ka dhigo wadica wadica maxaan idhaahdaa wadica wuu khasaaray waduca maxaan idhahdaa markaan facuulo ka dhigo waduca akhlaaq ahaan buu u liitaa uu qof u liita yahay oo bestii u ah waa facaala facila facula saddexdaas horta hulaaigii noo noqday hulaaigii imise u noqday saddex ficil waa facala iyo facila iyo facula saddexdaasuu hulaaigii inoo noqday saddexduba waa mujarad waana saddex xaraf wa awalunka hore talo waa kee ka hore waa rubaacigii qadin farada wuxuu la gooni noqday bifaclala wasanka faclalaa buu la gooni noqday ka horena faclalo oo qura ayuu ku imanaya faclala oo qura ayuu ka hore ku iman haddaba culima markaan idhaa wa awalun qadin farad bifaclala ka hore faclala ayuu la gooni noqday markaan ku idhaa io tusaale faclaladii daxraja waa maxay daxraja macnaheegu daxraja wuu rogrogay kubadii buu rogrogay oo kale ama wixii buu rogrogayba daxraja wuu rogrogay ama zalzala wuu gilgilay ama waswasa wuu waswaasiyey waa faclala faclala haddaba daxrajo aawe fadii yaa ii sheegaya daxrajo fada waa daalka daxrajo aawe caynkii waa xada daxrajo aawe laamkii koobaad waa rada daxrajo ah ilaamkii dambe waa jiimka warkaasi aad buu iskaga fudud yahay hal su-aal ayaa haddaba halkaa ina hor taala culimadii luqaddu cadaaladda maxaa u diiday ulaaigana maxay saddex u siiyeen rubaacigana maxay hal wasan u siiyeen waaba yaab ulaaigii imise wasan buu qaatay imise wasan buu ulaahigu qaatay saddex wasan rubaaciguna muxuu qaatay hal wasan ar taasi cadaalad maahaanu malaynaya waayo ulaai iyo rubaaci in loo barun bay ahayd oo laba iyo laba laga kala dhigo de haddii cadaalad la doonayo haddii mid loo badinayana labada dee malaha waxay ahaydba ka horeeya ka koobaad ilinselanadu way kala horeeyaane inka yar ee xuruufta yarkaasaa kaasaa kolley lasoo maraya kaa in loo badiyo oo intii ka soo hadhay un rubaaciga la siiyo ma saas aynu nidhahnaa dee waaba la sameeyey sidaha kii yaraa haddii loo badiyey oo hulaaigii loo badiyey saddex wasan baa la siiyey rubaacigiina hambadii baa la siiyo hal wasan baa la siiyey xikmadda ku jirta laakiin aan eegno xikmadda koobaad waa itibaacan lilcarab carab bay ayaa lagu raacay carab baa sidan ugu kala hadashay hulaaigana saddexdan carab baa ka dhigtay rubaacigana halkan carab baa ka dhigtay culimada sarfiguna qawaacidda markay dejinayeen itibaacan lilcarab bay horta sidan u sameeyeen oo carabta laftooda maay cadaaladda udiiday maxaa u diiday markay hadalkooga ku hadlayaan may cadaalada ku saleeyaan hadalkooga carabta lafteeda qolada la raacaya lafteeda maxaa cadaalada ka qadiyey waxaynu leenahay iyaga laftooda cadaalada lagama qadina bal haddayna eeg ficilku hadduu hulaai yahay siduu saddex u yeelanaya aan isla fahno waa arin ali caqlia wey caqli shay caqliya weey siduu saddex wasan ku yeeshay horta xarafkiisa koobaad waa fe fadu reebniin ma qaadataa xarafka koobaad weligii lama reebo oo maxaa diidey waxaa diidey qawaacid laysla yaqaan baa jira oo xataa caruudka kitaabkan aynu caruudka khasrajiyada sheekha qoray wuxuu yidhaahdaa wa awalu nudqi lmari xarfun muxarakun muxuu odhanaya wa awalu nudqi lmari xarfun muxarakun qofku xarafka koobaad uu ku hadlaa muxuu odhanaya qofku xarafka koobaad uu ku hadlaa waa mid xarakaysan buu odhanaya wa awalu nudqi lmari xarfu muxarakun mayla socotiin hadda wawalu nui mari xarfu muarakun wawalu nudqi mari xarfun muxarakun markaynu culima nidhaahno qofku ka koobaaduu ku hadlaa waa mid xarakaysan baynu nihi waa xaraf muxarag oo la xarakeeyey waadix baan umalaynaya markaa fadaa u horeysa horta lama reebi karo waa inay xarakaysan tahay hadda ingiriisigu wuu nagaga duwan yahay oo xarafkiisa koobaad dee sky baaba ka ah. cirka maxay yidhaahdeen sky sky maaha i maaha waa sky sky eeg hadda maadaamo samada lafteedu ay reeay ay magaceegii sky yidhaahdeen oo aad arkaysid eeg inay ka reebeen xabal xaraf idiloo waxay ka reebeen maxaan ku ay ka bilaabeen shibanaa ah, oo haddana reeban oo shaqal ka horreeyaaba una jirin shaqal kama horeeyo maadaamo sidaa ay tahay luqadda ingiriisigu way iska leedahay inay wax reeban ka bilaabato laakiin carabigu male waa mamnuuc waxaynu arkaynaa haddaba culimo inaan xarafka koobaad la reebaynin waa inuu xarako qaataa xarakana maxaa u mudan baa la yidhi xarakada waxa ugu mudan xaraka la siiyo ereyga koobaad waxa ugu mudan akafulxarakaadkaa la raadiyo maxay ahayd horta akafulxarakaadku fadxa waa in la bes fadii waxaa waajibtay in la fadxiyo fada maxaa u waajibay fadxaa u waajibay hadaba eeg caynka inaga dhaafo bal caynka aan usoo noqda e laamka eega laamka facala laamkaa ka warama laamka facala ama facila hulaasiga laamkiisa maxaynu nidhaahnaa laamkaa hulaasiga waxaa la yihi ha loo daayo naxwaha naxwuhuna wuxuu yhi ajrumigu wuxuu yihi falmaadi maftuuxu اlaakhiri abadaa laamkaana maaa maa xukunka usugnaaday waa maxay waa fatxa laamkana laamka ulaaiga oo dhan ama facalahaada ama ficilahaada ama faculahaada laamkaana fatxa usugan marka qaar waa la daminaya dee sidii naxwuu sheegayey waawljamaaca hadday la xidhiidho waa la daminaya laamkaana ha layska fadxiyo maxaa ii soo hadhay fadi iyo laamkii labadaa waynu ka hadalaye maxaa ii soo hadhay culimo caynkiibaa soo hadhay caynkaa la reebi maayo waa mamnuuc in la reeba oo waayo marka ficilka facalihi uu damiiru rafca mutaxari qaato sow laamkiisa lama reebo damiiru rafca mutaxari sow laamkama reebo daraba badaas la reebi maayo haddaan anigaa garaacay aan leeyahay maxaan ugu dhawaaqi darabtu facala maxaan odhan anaa sameeyey markaan leeyahay laamka waa inaan reebaa facaltu haddaba caynkan haddii la reebi lahaa iltiqaau saakinayn baa dhici doona xilliga damiiru rafca mutaxari uu meesha yimaad oo laba reeban baa kulmayo oo laam iyo cayn ah laam iyo cayn ayaa kulmaya laba reeban hadday kulmaanna in mid la xadfo ayaa waajibi waa mamnuuc in caynkaa la reebaa caynka ulaasiga in la reebaa waa mamnuuc si iltiqaa saakinayn una u imanin meesha xarakada soo hadhay waa maay reebniinkii caynka ayaan diidnaye xarakadiibaa soo hadho imisa waa hoos dhiga iyo kordhiga iyo godaalka dee saddexdaba ku banee horta ulaasigu sadaasu saddexda wasan u yeeshay mar fadxi faacaala mar kasri faaciila mar dami faacuula ulaasigu sidaa ayuu saddex wasan ku yeeshay rubaacigu haddaba sideebuu hal wasan isagu ku yeeshay faclala sideebay hal wasan ku timid faclala in fada la fadxinayo sow soo aragoo ulaasiga xeerkaa lama wadaagayo faclala ulaasiga fadxihiisa ulaasiga muxuu la wadaagay baynu nidhi ulaasiga muxuu la wadaagay fadxihii wuu la wadaagay oo fada dee lama reebi karo faclala laamka u dambeeyana laamka u dambeeyana in isna la fadxinayo hulaaiga ayuu la wadaagayaa oo hulaaiga sideebuu ula wadaagayaa faclala wuxuu ula wadaagayaa dee waxa weeye falma haddii maftuuxulakhiri abadan faclala laamka haddaba laamka u dambeeya ka ka horeeya laamka ma haysaa afar xaraf bay noqoto oo u yar cuslaadaye ha la fudaydiyo oo maxaa lagu fud akhafulxarakaad ha la siiyo waa laamka koobaad akafuarakaat maxay ahayd yo akafuarakaat maxay ahayd faday ahayd laam labada laamba sow lama wada fadxinin ilan waa waa eri culuse yaa soo hadhay faclala caynkii saddexdii xarako talow yaan siiya iyo reebniinkii afar xaraf buu noqdayo haddaan caynkaa fadxiyo ama aan kasriyo ama aan godo af carabiba noqon maayo waayo af carabiga laga heli maayo afar xaraf oo kelmad qura ku wada jiro afartuba xarakaysan af carabi maaha fadii in la fadxiyo ayaa waajibtay labada laamee dambena midna dee bilihiibaa loo fadxiyey midna waxaynu ognahay litakfiif baa loo qaatay fadxiyihiisa caynka maxaa usoo hadho u waajibay caynka maxaa waa waajib hadda in la reebaa maxaynu nidhi caynkii waa sukun ilan laa yuujad fii kalaami اcarab arba waxaynu nidhi kelima mukawana min arba min arbacati xuruuf kuluha mutaxarika eeg waa in caynkii la reebaa miyaydaan arkayn inay faclala qurihii soo booday halkaana faclala quraa soo booday waclam waxaad ogaataa biana alficla ficilkii darbaani laba qaybood inuu yahay mujaradun mid mujaradoo la qaawiyey oo xuruuf siyaada a ah laga qaawiyey maiidun fiihi wa masiidun fiihi iyo mid masiidu fiihi oo la siyaadinayo oo xuruuf dheeraada lagu darayo haakadaa sidaas oo kale ayuu ishtahara ku shuhroobay uu ku caanbaxay war sidaasi waa sida mashhuurka ah ee caanka ah weeyaana sidaa la soco fa awalunka hore ee hulaafigi ihi ee mujaradki ihi cindahum culimada luqadda agtooda qismaani waa laba qaybood rubaaciyun mid rubaaci oo afar xarafa hulaaثiyun wa hulaaثiyun iyo mid hulaaثi oo saddex xarafa fa haani haaniga oo hulaaثigi ihi bifacalo ayuu ku sugnaaday ow facile ayuu ku sugnaaday ow facule ayuu ku sugnaaday wa awalunka horana qad infarada wuxuu la keli noqday bifaclala wasanka faclalaa ayuu la keli noqday wasanka faclalaa ayuu la keli noqday buu ku yidhi haddaba culimo mujaradkii imise wasan buu yeeshay mujaradku waa imise wasan mujaradku waa imise wasan afar wasan wey mujaradka imise wasan hulaaigoo saddexa facala faciila facula iyo rubaacigo xabada faclala afar wasan mujaradku waa afar wasan maidku talow imise wasan buu yeelanayaa maidka markaan ka hadlayno koob iyo konton maidka koob iyo konton wasan ayuu isna yeelan gebiba sarfigu waa intaasood barata weeyaan shan iyo kontonka afartaa mujaradka ah koob iyo konton ba hadda inoo soo socda afartiina waa kuwan haddaba culimo gaar ahaan hulai markuu yahay waxaa loo qaybiyaa saxiix iyo muctal maxaa loo qaybiyaa baynu nidhi saxiix iyo muctal saxiixu waxa weeye xarfu cile xarfu cilahaas lama garanayo xagga sarfiga xarfu cila imise inu odhan jirnay wow iyo yabaa xarfu cilo la yidhi alifkuna waa kiniinka yaree kelmadda bugta lagu daweeyo kolka eeg alifku waa dawo isaga iska ilow waxa xarfu cili waa wow iyo iyo ya hadda naxwaha haddaad joogto saddex baa xarfu cilo ah naxwaha marka la joogo xurufulciluhu waa saddex sarfiga marka la joogona xurufulciluhu waa laba kolka waxaad ogaataa wow iyo ya baa lagu daweeyey aya ayaa xarfu cilo ah haddaba facala wowgu imise imise jeer ayay muctal noqoni facala wow qura markay ku bukoonayso wow qura markay ku bukoonayso saddex jeer dheh wowgu hadduu fada ka dego maxaa la odhan wajaba wowgu hadduu caynka ka degana maxaa la odhan qaala wowgu hadduu laamka ka degana maxaa la odhan dacaa saddexdaasiba waa wow waana facala saddexdaas saddexdoodii oo yaa eeg hadda facala imise imise muctal bay leedahay marka haddii fada yadu ka degto waa yasana hadday caynka ka degtana waa baaca hadday laamka ka degtana waa hadaa facala imise muctal bay leedahay lix muctal bay facala leedahay keligeedu facala keligeed waa imisa lix muctal facilana keligeed waa imisa lix muctal faculana keligeed waa imisa lix muctal isku geyntu waa imisa haddaba sideed iyo toban muctal sideed iyo tobankaasi waa meel qura markuu ficilku ka buko markuu maxay ka buko meel qura markuu ka buko sideed iyo toban muctal baa jira haddii laba meeloodu ka buko lafiifyadii baa soo baxaya bal horta kuwaa inagadii daaya inkastoo kitaabkeenna kaleba ku yar taaban maan taabane horta okay haddaba imika sideed iyo tobanka muctal saan kuugu dhigay si fiican ifahan sideed iyo tobanka muctal saynu udhignay si fiican ufahan facala lix yeelatay waayo facala laba jeer faday ka bukootaa oo labada jeer waa maxay labada jeeray fada ka bukoonaysaa waa marna fadii baa wow ah oo wajaba ah marna fadii baa yaa oo yasara ah mayna laba jeer fada ka bukoon laba jeerna caynkay ka bukootaa oo laba jeer marna caynkaa wow ah oo qaala ah marna caynka ayaa yaa oo baaca ah caynkiina laba jeer ba xarfu cilihii degay laba jeerna laamkay ka bukootaa oo marna laamkaa wow degayaa oo dacaa ah marna laamka ayay i oo hadaa ah si fiican mayla socotiin hadda imisaynu facala imisay ka bukootay ficilana dee lixdaa un laba jeer faday ka bukootaa waa wejila iyo yaisa laba jeerna caynkay ka bukootaa waa khaafa iyo naala laba jeerna laamkay ka bukootaa waa radiya iyo khafiya dee waa saddedaa saasoo bay lix tahay laba jeeroo fa laba jeeroo cayna laba jeeroo laama haddaba si kale haddaan udhigo si kale haddaan udhigo iminka s sidaan udhigay ma arkeysiin facala misay bukootay ficilana misay ka bukootay lix jeer bay bukootay faculana mise jeer li mid kastaba s li maaha si kaleaan udhigay waxaan ku odhanaya war muctalulfu kelidii waa lih ficil faada ka buko hulaaii de waa lih muna li ahayn lixdaa maad garanaysaa eeg waa laba facalaah iyo laba facilah ah. iyo laba faculah muctalulcaynkuna de waa lih waa laba facalaah laba facilah ah. laba faculah muctalulaamkuna de waa lih waxa ka fudud baa la yidhahdaa ardayga in muctalulfa iyo muctalulcayn iyo muctalulaam sidaa loogu qoro bal lixda muctalulfa iga qora hadda lixda muctalulfa lixdaba qora ardaya waa inagoo kitaabkeenii mar labaad dib u bilaabanay oo kaluun wax alla wuxuu kaga duwan yahy maad arkaysiin ya kama dunno xaqiiqatan waa isla kitaabkeenii horun lixda muctalulfa wajaba eg wajaba iyo wajaba iyo yasara kow waa wajaba laba waa yasara labadaa ma iga haysiin saddex waa wejila wejila wejila afar waa yaisa yaisa shan waa waduca waduca lix waa yaquda yaquda yaquda eeg lix baad iga haysin muctalulfa lixdaa muctalulfa mar waxaa loo yaqaanaa muctalulfaai muctalulfaai baa mar la marna waxaa loo yaqaanaa aras aras kii madaxa ka bukay aras waa rasigii bay ka timid aras madaxuu ka bukaa xarafka koobaad baa madax loo qiimaynaya aras marna waxaa loo yaqaanaa miaal miaal waa milu saxiix oo kale miaal waa milu saxiix oo kale saddex magac ayaynu hadda halkaa ugu sheegnay mar maxaa la yidhaha baynu nidhi mar waa muctalulfaa marna waa maxay aras kii madaxa ka bukay marna waa maxay waa miaal kii milu saxiix ahaa fii cadam iclaal maadaama maadiya waxaa jira culima haddaba lixdaasi waxa facaale mayna facaalo cad ahayn waxa facilada mayna facilo cad ahayn waxa faculada mayna faculo cad ahayn bal eeg yaa facaalaa lixdaa wajaba iyo yasara inay facaalo yihiin maxaad ku garatay wajaba inay facaalo tahay maxaad ku garatay eeg marka lagu leeya wajaba iyo facala waa isku waa isku wasan markaad leedahay laba dhinac baa laga eegaa horta cadadulxuruuf ma is leeyahay facala waa imise xaraf wajabana waa imise xaraf saddex xaraf cadadulxuruufka iyo hayatulkelima ama xarakaatlkelima xarakaatlkelima eg labadaa dhinacunbaad ka qiimaynaysaa tirada xuruufta iyo xarakada xuruufta wajaba saddex xaraf wey facalana waa saddex xaraf sow tiradii isma waafaqin xarakada eega facala saddexdaba way kordhigan yihiin wajabana saddexduba way kordhigan yihiin armayna iswalahayn yasara ka waran haddaba yasarana mayna saasoo kalun ahayn yasara saddexduba way kordhigan yihiin iyo wj facalana saddexda way kor dhignaayeen haddaba e, wejila waa ficila baynu nidhi wejila ficilanimada iyo wejilanimada xaggee laga qiimaynaya ficilanimadu saddex bay ahayd dee wejilana waa saddex xarakadana ficilo ka labaad baa kasrisan dee wejilana ka labaad oo jiimka ah kasri waa ficilo cade haye yaisa iyo ficilo isku qiimee yaisa iyo ficila horta tiradii xarakada way iska waafaqsa tiradii xuruufta way iska waafaqsan waa saddex iyo saddex xarakadiina way iska waafaqsanyihin ka labaad baa mid kaste kasrisan yaisa facila haye facula markaan doonayo waduca ayaan soo qaatay waduca iyo facula horta tira ahaan way iswaafaqsan yihin waa saddex iyo saddex xarakadana mid kastaba ka labaad baa godan waduca ka labaadoo caynku daadka aa godan facilana dee caynkun baa godan yaquda iyo facilana ka waran adaba yaquda iyo facula culima lixda mithaal lixdii mithaal miyayna si waadixa wasanadoodu inoo ahayn lama iclaaliyo oo xarfu cilaha lama bedelo markuu miaal yahay muctalulfa markuu yahay muctalulfa wowgaa iminka alif iga dhig odhan maysid yadaa alif igu bedel odhan maayo war waa sidaasun baa loo daynaya halkaa lixdaa ma ka baxay bal hadda lixda muctalulcaynna ila eega an lixda muctalulcaynna ila eega an lixda muctalulcayn waa qaala qaala wuu yihi iyo baaca wuu iibiyey qaala iyo baaca lixdii muctalulcayn baan culima doonaynaa qaala iyo baaca waa kow iyo laba saw ma aha kowdii waa qaala labadiina waa baaca saddexdii waa khaafa saddexdii waa maxay khaafa afartiina waa naala afar an waa daala daala wuu dheeraaday an waa daala daala wuu dheeraaday daala wuu dheeraaday lix waa haaa wuu qurux badnaaday haaa wuu qurux badnaaday halkaana lix baad iga haysaa lixdaa muctalulcayn baa loo yaqaanaa waayo lixdaba haddaad eegtiin fada iyo laamku waa saxiix laakiin halkii caynka ayuu alif ku wada taagan yahay halka caynka maxaa wada yaalla lixdaba halka caynka maxaa wada yaala lixdaba halkii caynka ayuu alifku yaalaa waxaa laynaga rabaa haddaba culimo o horta alifku xarfu cilo ma ahayn haddaad alif aragto una xarafna ku jirin magaca ismi jaamidana una ku jirin alifku ama waa wow ama waa ya arrinkaa inaan caddaynaa marka hore loo baahan yahay alif kastood aragto horta caddee inuu wow yahay iyo inuu ya yahay maxaa lagu caddeeyaa alifka wownimadiisa iyo yanimadiisa masderkaa ugu fiican toddoba daliil baa lagu caddeeyaa laakiin masderkaa ugu fudud imika qaala alifkaasi inuu wow yahay odha masderku waa facluna eeg hadda faclun ku keena ilan qaala waa mucaddi qawlun sawkaa wowgii soo baxay baaca wuu iibiyey waa mucadde iyadana faclun ku keena alifka halkiisa aan ogaana inuu ya yahay iibku muxuu ahaa baycun halkii wowga noqotay ee labaad maynata iya noqonin alifkan midna waa wow midna waa ya khaafa wuu baqay markaan doonayno inaan masderkiisa keeno waa mucadde faclun ku keen khawfan khawfan naala wuu gaadhay waa mucadde iyadana faclun ku keena naylun naylun naylulawdaar naylun waa ma arkaysa horta masderku si u kala sheegayo daala wuu dheeraaday fuclun ku keena waa masder shaadahe waa masder shaadahe fuclun ku keena duulun wowgii miyaadan arkaynin inuu wow caadiya soo baxay duulun haa wuu qurux badnaaday aclatan ku keena aclatan hayatan hayat yada maadan arkayni hayatan ku jirta waxaad ogaataa alif markaad aragto halka su-aale haddaad tahay sarfiile lagu weydiinayaa alifkani mawowba mise waaya intaasaa lagu weydiini alifkani mawowba mise waaya horta inta lagu weydiinaya waa intaa alifkani mawowba mise waaya kolka maxaad ku caddaynaya alifku midku yahay masderka wow kula noqo hadda alifyadii ma wada cadaynay alif imika shaki idinkaga jiro inuu wow yahy inuu ya yahay maad garan waayeysiinba ya qaala imika alifkeegu ma wowba mise waa ya ha qaala haddaba wow buu inoo noqday baacana muxuu noqday ya buu noqday niyow labadaa haddaba ka wowga a wowga maan fadxiya oo qawala baan idhaha si ay facalo u noqoto ilaa halkan inuu wow ku jiraad ogaatay qaala asalkeega sheeg baa lagu odhan qabla aliclaal awala miyaan idha mise awila baan idha mise awulo baan idha ila inuu wow ku jiro waan fahnay wowgii ma xarakaysna adu xarakee baa lagu leeyahay carabiba ma xarakayna maxaan xarakeeya waaba yaab haddaan qawalo idhaayon kor dhigo facalu ii noqon haddaan qawilo idhaayoon hoos dhigana facilu ii noqon haddaan qawulo idhaayoon godana facilu ii noqon war wowgan maxaan ka yeelaa mayla socotiin hadda culimo wowgan maxaan ka yeelaa awala awila awla war wowgan maxaan ka yeelaa waa yaabe baaca imika ya baa ku jirta yadeeda maxaan ka yeelaa sida ugu fudud baan culima kuugu sheegaya berigii hore waxaynu nihi kitaabka hore markaan maraynay inamaa tucrafu shayu bialdaadihi baynu bididihi baynu nihi ama tucrafu ashyaau bialdaadiha xanuunka caafimaadka waxaa lagu gartaa baynu nihi he xanuunka kulaylka iyo bacadka waa hadhka waxaa lagu gartaa raaxadiisa bacadka iyo kulaylka nabadda waxaa lagu gartaa colaada maalka iyo hantida waxaa lagu gartaa faqriga iyo gaajada socaynkaa maaha qaala haddaba markaan baadhayna waa odhaahe aamus baa ka soo bal aamuska carabi say ugu dhawaaqday aan eegna baynu saakata arsakata muna facalo ahayn dee qaalana facalo iga qawala idhe alla fududaa maxaan idhaha qawala soo ma idhaahdo taatu ka duwan baan hadda kuu sheegayaa waayo tii hore inaan ka yar baydh rabaa taatu ka duwan baan kuu sheegayaa culimo waxa isku biiray saddex wasan ayaa la kala garan layahay maxaa facalaa ah? maxaa faciilaa ah? maxaa faculaa ah? horta faculo laba quray af carabigaba ku leedahay labadaa iga xifdi daala iyo haaa labadaasoo qura ayaa faculah war labadaa halkaa inoogu gunud jeebka ku tuur daala iyo haaa labadaasoo qura wax faculaa jira af carabiga xabad saddexaad soo heli maysiin muctalulcayn faculaa waa daala iyo haaa daala haddaba wowbay ku bugtee sheega asalka daali muxuu ahaa asalka daala muxuu ahaa haddee faculo ka dhiga baan idin leeyahay dawula dawula markaan idhaha daala waa facula waaa la labadii u dambeeyey baan hadda kuu sharxay labadii u dambeye waayo hadalkoogaa fudud eeg daala marka asalkeega sheeg lagu yidhaha waxaad odhan waa facul daala wasankeega sheeg baa waa facula baad odhan waxaa lagu odhanaya ikhtalafa alwasnu walmawsuun wasankii iyo mawsuunkii way iskhilaafeen wasanku waa facula mawsuunkuna waa daala war facula ka labaad wuu godan yahay facula daalana labaad waa alifa uu reeban yahay mayagaa yagaa iswaafaqay dee iswaafaji haddaba asalka laguu sheegaya waa inaad iswaafajiso labadan aslu daal maxaan idha hadaba daal asalkeegu waa maxay feeculo ugu dhawaaqa alifkani inuu wow yahay waad ogaateen oo masderkaa kuu sheegay duula wowgii dami hunde daal asalkeegu waa maxay daawula daal asalkeegu waa maxay daawula bes haana asalkeegu inuu ye ahaa masderkaa kuu sheegay oo hayatana haa asalkeega sheeg feculo markaad ka dhigayso arhaa asalkeega sheega de hayua ya-da goda facuulo ka dhiga hayua hayua labadaasoo qura ayaa wax facuula jira facuule inaga tuura yaa isku soo baxsaday war cidda aan la kala geranayn hadda ee ishaysataa waa ayo cidda aan la kala geranayni waa maxay baynu nidhi waa facala iyo facila waa qaala iyo baaca iyo khaafa iyo naala afarta yaan facalo ka dhigaa yaanse facile ka dhiga alla fududaa sida loo kala garanaya waxaa loo kala garanayaa mudaaricee un ardayow eeg hadda ila soco mudaaricee markaan mudaariceeyo alifkaasi hadduu sidii un alif u ahaado alifkaasi hadduu sidii un alif u ahaado waa facila hadduu alifkaasi mudaarica wow isku bedelo ama ya isku bedelona waa facala war maxaan ku idhi alifkaasi haddii uu maxay ahaado hadduu sidii alif u ahaado waa maxay waa ficila ama wow ama wow ha ku bugta ama ya ha ku bugte khaafaba mudaaricee yakaafa yakaaf alifkii muna sidii alif u ahayn kaafa khadan alif baa ku taagnaa yakaafu markaan muna sidii alif u ahayn naalana mudaariceeya yanaalu lan yanaal allaha luxum alifkii miyuuna sidii alif u ahayn kol hadduu alifku alifba ahaado maxaynu isku ogeyn waa ficila hadduu alifku wow isku bedelo ama ye isku bedelona waa maxay facala qaalaba mudaarice haddaba yaquulu wow buu isku bedelay arday qaala waa facale qabala iga dhaha baaca mudaariceeya yabiicu war alifki ya buu isku bedelay waa facale bayaca iga dhidi miya barmayna waadix ahayn muctabarcaynku waa masaa'ilka ugu adag ee nin sarfiilaa loo dhiibo nin sarfiila haddaa tidha bal intaa ii sharxo i kale fahansii wuu kugu wareerini uun kolba dhinacuu kaga yimaadaba eeg qaaciidadan yar ee iska fudud ee miisaanka ah haddii ay ka ma qofku hadduuna fahmin weligii kala garan maayo halkaasaynu muctalocaynkii kaga baxnay haddaba kaada yaa sheegaya wasankeygu wuxuu yahay kaada yakaadu zaytuhaa yudiu bu ilahay aad quraan ku waar kaada mafacala mise waa faciile mise waa facuula ya yakaadu sheekh xuseen quran doonaya codkiisa yakaadu may cod baan moodaya inaan si kale u maqlon doonaya raadinaya yakaadu kaada mafacalaan ka dhiga mafacilaan ka dhiga mafaculaan ka dhiga sheekh xuseen walla ilahi waa saartay lagaa daba hadli maayo waa ficila waayo maxaad ku garatay inay yakaadu ficilad noqonaysa maadigeygu oo kaada ah alifkii waa mudaarica taagan kol hadduu alifkani joogo waa ficilo unde armayna caynka ahayn saama hadda masderku wa waa alifkani waa wow oo waa soom baynu haynaa saama yasuumu ar yasuumu maa saama maxaan ka dhigaa markaa maxaan ka dhigaa saama facala waayo alifkii baa maxay u bedelmay wow buu u bedelmay war lixdii naaqiska ahayd baa ii dhiman malaha lixdaa naaqiska miyaan ku darnaa war yaa odhanaya maya anu qoladaasaan la socdaay ya yaa odhanaya maya waaye lixdaa naaqiska waynu ku daraynaa an anyeedhiya lixdaba eeg lixda naaqiska ila eg waa dacaa dacaa iyo ataa hadda dacaa markaad qoraysid alifkeega kor baad u taagi ataana sida yadaad u dhigi ya bilaa dhibicad ka dhigi dacaa iyo ataa isku si ha u qorin alif kor u wada taagan ha ka dhigin dacaa iyo ataa radiya iyo khafiya radiya iyo khafiya saruwa iyo nahuwa alla war kuwani wa iska caddahay facaaladoodii iyo faciiladoodii iyo facuuladoodiiba wa iska caddahay kuwani sharax inoogama baahna maxaynu nidhi dacaa iyo ataa waa laba radiy iyo khafiya waa labada kale radiya iyo khafiya labada u dambeeyana saruwa iyo nahuwa saruwa iyo nahuwa lixdaa ficil ee naaqiska aan ku tilmaanay culimo halkee bay ka bukaan lixdaasi facalanimada iyo facilanimada iyo faculanimada xarafka lagu kala gartaa waa xarafkee xarafka facalanimada facilanimada faculanimada ma macaynka ma caynka ma laamka xarafka lagu kala gartaa dee caynkii saw ka fayow ee markaan daa idha caynkan isaw ka fadxisan daa ka labaad saw ka fadxisan daa waa inoo ataana waa inoo labadaba waa inoo sax inay ficilo mayna waadix ahayn inay ficilo mayna waadix ahayn inay facuulo mayna waadix ahayn inay facuulo mayna waadix war iyagu way iska cad yihiin halkaasaynaynu kaga baxnay qaybtaana waxaa jira laba lafiif baa jira kitaabkeenna horeynu ku marnay lafiif almaqruun iyo lafiif almafruuq labadaa lafiif waxa weeye ficilka oo ka bukooda fada iyo laamka weliye oo kale hadduu ficilo yahay weliya weliya lafiif mafruuqa baa la yidhaha fa iyo laam buu ka buka caynkunbaa fayow hadduu facalo yahayna waa wacaa wacaa wuu weelay wacaya buu ahaa wacaya eeg fadi iyo laamku ka buka facula ma yeelato lafiifka lafiif almafruuq facula male lafiif almaqruun baa jiro labada dambe inuu ficilku ka bukooda ah labada dambe labada dambe hadduu ka bukoodo waa maxay waa laam iyo cayn sow maaha ficiladu waa qawiya qawiya labada dambey ka bugtaa facaladuna waa rawaa rawaa wuu weriyey ama cawaa wuu ciyey ama shawaa eegada rawaa rawaya buu ahaa rawaya labada dambey ka bugtaa ma jiro baa la yidhi afcarabiga ficil labada hore ka bukaa fa iyo cayn ficil ka buka afcarabiba maaha ismigana yawmun baa la arkay yawmun yawmun ma arkaysaa ya-da iyo wowga isku xiga ma jira baa la yidhi erey ficiloo saddexdaba ka wada bukooda ismigana waawun baa la arkay waawun waawun saddexdiiba waa wada xarfu waawun waxaa jiro saxiix baa jiro saxiixa waxaa loo qaybiyaa shan inuu yahay saalim marka hore saddex baa loo qaybiyaa saalim iyo mahmuus iyo mudaacaf saddexdaasi waa saxiixa facalana way yeelan ficilana way yeelan faculana way yeelan saalimku waa akele oo kale waxaan doonaya saalimku waa nasara nasara nasara waa saalim ficilka waxaa saalim loo yaqaanaa shad markuuna ku jirin uu bilaa yahay xarfu uuna ku jirin hamsana uuna ku jirin saddexdaa eeg xarfu kuma jiro hamsana kuma jiro shadna kuma jiro nasara saalim baa la odhan mahmuuskuna waa markuu hamsa ku jiro hadduu fada kaga jiro waa mahmuusulfa hadduu caynka kaga jiro waa mahmuusulcayn hadduu laamka kaga jiro waa mahmuusulaam waa akale iyo saale iyo qaraa mudaacafkuna waa markuu isku shadan yahay sida rado oo kale waxaan u malaynayaa cashirkeeni waa gebagebo halkaa ayuu inoogu egaanaya macnuhun baan isa saaraynaa waclam waxaad ogaataa biana alficla ficilku darbaani laba qaybood inuu yahay mujaradu mid mujarada iyo wamaiidun fiihi mid maiidu fiihiya haakadaa saasuu ishtihara ku caan baxay faawalun ka hore cindahum agtooda qismaani waa laba qaybood rubaaciyun mid rubaaciya waulaaiyu mid ulaaiya faani aanigu bifacala ayuu ku sugnaaday o facilu ku sugnaaday o facula waawalun ka horena qad infarada wuxuu la gooni noqday bifaclala ayuu la gooni noqday culimo halkaa ayuu inoogu joogaya wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam